alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi waslem qala almualif raximah llah wacan abi musa alashcariy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam man qaatala litakuna kalimat اllahi hiya alculyaa fahuwa fi sabiili اllah mutafaqun caleyh waxaynu ku jiraa kitaab jihaad xadiis baynu isku diray man maata walam yaqzu walam yuxadis nafsahu bihi maata calaa shucbati min الnifaaq muwaafiqidi kushabe markaa nifaaq horta nifaaqii akbar kaa maaha ee waa nifaaqii askar kaa weyaan sifaadkii nifaaqa askar kaa buu leeyay qofkaasi jihaadku markaa siduu u weyn yahay qofka muslimka ahi waa inuu ku fikro haye sharax kale markaa niyadiisa waynu ka jeclaada haddaanu qofki jihaadkiiba awoodu hayn dee waa lam yaqsu noqonaya laakiin naftiisa waa inugu sheekay hataa qof waliba waa awoodi karaya weyaan jihaadku fadaail buu ley ilaa ay tamaniyeen oo ay anaga maxaa jihaadna loogu waajin waayey ama ay jeclaysnayn walaa tadamanw maa fadala allahu bacdakum calaa bacdi culamada qaar ay ku fasinaan aayaddaas marka qof jihaadku waa min addiin taas waxayn ogna marka inuu jihaadku mana go fadli weyne uu leeyahay qofka dee jihaadayana ee ku shahiida amba la soo noqda asharka weyn buu helaya wey jihaadku laakiin waxaynu muhiimaddu ay tahay un dee jihaadkii waa in shuruuddiisii iyo loo eegayo arrimihiisii iyo waqtigiisii iyo awooddiisii waayo jihaadka limaada shurica aljihaadu xadiiskan aynu maanta ka bilaabayna inooga inooga jawaabaye waa lilislaaxi waliiclaa'i kalimat illah jihaadkuma ifsaad ma mise waa islaax waxbuu hagaajinaya soo maha dee wax wax fasaadinaya haddii jihaad lagu sheegay ka qof waliba wixiisa uu jihaad ku sheegto saa awgeed markaa haddii aynu dhahno matalan kuwa boko xaraam iyo shabaab iyo kuwa lamidka ahi waxa wada jihaad maaha iyo alqaacide berigaa hore waxa odhan jire de imika waa la isfahmey leanna iyo warkoodiiba caddaadey oo dadku waxay fahmeen waxay qarxinayaan waxaasay dadkii caamada kaga moodeen waxay lakin odhan jireen qoloyinka xarakaadka o dhan waxay odhan jireen nimanka jihaadkii diiday ayay ohan ku odhan jireen salfiyiinta jihaadkay diidayn weli haddaa qaarna way si yidhahda jihaadkay war jihaad maan diidine waxaad adigu jihaad ku sheegtaan diiday weyaan nin baa soo warnaya istam ista maan diidine xaaqdaan diiday ista maan diidine marka isxaaq muu markaa i sheeg macnaynaya haddaba tusaale rasuulku alayh isalaatu wasalaam markuu ninkii ku salli fa inaka lam tusalli haye miyaanu ninkaasi salaad tukanin ya wuu tukaday uu rukuucay uu sujuuday faatixadii uu akriyey uu adxiyaadsaday uu kasoo toosay haddana rasuulku baa tukan buu kuhi maxaa ka maqnaa dee ruknigii dumaaniinada marka jihaadkii haddaad xitaa gaalo la jihaadayso shuruuddii wax ka dhiban yihiin dee jihaad maaha laga odhanaya marka qofkaasi marka markaa nabigu alay sala slam salaada laftigeedu diidan aba la odhanaya dee maya salaada ku jira lakin de dadkan marka qofka aanu istifaaci karayn ama dadku doonay inu ka tanfiiriyo waa sidaynu sheegayno qoladii suufiyada marka la dhaha mawlidku waa qaad ayay waxay jireen salliga nabigay diidayn waxay odhan jireen dadkii markaa caamada maxay ku dhahaen nimankani salliga nebigay diidaan waa sunna khaalif baa la dhahay dad badan waxay s ninka ninka salliga nebiga diidan ma islaam baaba dadka kumay odhanin waxay salliga nebiga ma diidane oo dee atxiyaadkiiba hadni aan salliga nabiga lagu saliy culimo badan baana waa ruknie laakiin mawliidkay diidayin ma odhan ilan mawliidku waa qeyb gaara ah ayagu ay hawl gaari wateen ya lakin si ay dadka ugu booda markaa intay kusoo garab istaagaan waa ku odhan nabiga diid oo dilaac <laughs> siday nabiga qofku diidan yahay ayay xataa qofka kudhiga hadlayaan nabiga diid dilaac ninka nabiga diid hadlaac oo islaamku mahaa kaasi وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم man qaatla ninka u dagaalama litakuna si ay u ahaato kalimaة الlahi kelmadda ilaahay hiya iyado alculya ta sareysa fahuwa kaasi fي sabiili الlahi isagaa fi sabiil illahi ah xadiis kasta kusoo aroortay inta uu ka dheeraayo waxaa nabiga la weydiiyey calayh isalaatu wasalaam dadku way dagaalamay rajulu yuqaatilu lilmaqnami nin baa haniimo u dagaalamaya iyadoo jihaad lagu jiro isleeyahay aniimada aad wax ka soo heshay rajulu yuqaatilu lilxamiya mid qabyaalad buu udagaalamaya iyo ay sayaan ayuu uga faa'idaysanaya gaalaba ha noqdaan warajulu yuqaatilu liyuraa makaana mid kalena wuxuu udagaalamayaaba nabig lagu uri ala sala slam si meeshiisa loo arko oo la ha ninkaasi waa nin geesiy waa nin caynkaas lagu sheego nin waliba markaa qarad iyo ujeedda ayuu leeyahy markaa markii la weydiiye faman fii sabiili rasuulku aleyhi salaatu wasalaam ma odhanin kaasi fii sabiil maaha kaasina maaha kaasina maaha kaasina ma saa ma odhan ee hadalkii wa soo koobay wuxu uhi man qaatala litakuuna kalimat llahi hiy alculya hadalkii ay su-aasha weydiiyeen mid kasii weyn buu bajawaab oo haddana kooban waa qofka u dagaalamaya litakuuna kalimat llahi hiya alculya mid sareysa markaa ka dee aniimo u dagaalamaya kelmadda ilahay umu dagaalamin ka magac doonayaana kelmadda ilahay umu dagaalamin ka qabyaaleed ay ku jirtaana kelima kelimat llahi hiy lculya umuu dagaalamin ka maxaanku idhaahdaa kelmadda ilaahay oo sarreysa meel diinta lagu baranayay intuu yihi waan jihaadaya tusaale ahaan gaalada dhexdeeda gaaladii waxay ihahdeen madrasadihiina iyo masaajidadiina iyo hawlihiina wata sida meelo badan imika ka dhacda dee hadduu idhaahdo gaaladaa mid kamidaan dilaya ama kuwaana madrasadihii iyo masaajidka iyo dacwaddii baa la xehaya kaasi ma jihaad buu soo kordhiyey mise ifsaad buu soo kordhiyey ilan jihaadka maxaa loo sharciyey marka horeba si diintan ilaahay dadka loogu baro soo maha haddiiba gaalkii leeyahay wad hadalka ku wad dee horta ka daawaya jihaadka kaa kale aad markaa dhibaato kale ka imanayso talabaad markaad qof gaala disho haddii toban muslimiin la dilaya wadankoodii la qabsanaya sida imka dhacday soo kordhisay markaani markaa de macnaha xadiisku muxuu tilmaamaya litakuna kalimat ullahi hiya alculya kalimat ullahina waa diin ullahi imka oo kalima waalkalimatu biha kalaamu qad yu wa kilmatun biha kalaamu qad yu-am waa kii ibn malik ku jirtay ogeysa kelmadda mararka qaarkood waxaa looga jeedaa bimacna alkalaam ya kalaa inahaa kalimatun hiya qaailuha uu iska yihi wey man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy اlculyaa fahuwa fi sabiil lah kaasaa fi sabiil اllahi xadiiska waxaa laga qaadanaya ko jihaadka in shuruuddiisa loo ilaaliyo ikhlaaskii waa laga qaadanaya fi sabiil الlah wasaaisha iyo dariiqada la marayana inay sax noqotona waa laga qaadanaya wa can cabd llahi bn sacdiy radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wasalam laa hijradu guyi mayso maa qutila اlcaduw inta cadow lala dagaalamayo rawahu anasaayi wasaxi bn xibaan xadiiskan wuxuu tilmaamayaa ana alhijra baaqiya ilى qiyam saac waxaa kasii waadixsanaa xagga xadiiska dee xagga sixadana uga dhawaa xadiiskii kale ee rasulku ala sla sl laa tanqadicu lhijra xataa tanqaica tawba walaa tanqadicu tawba xataa tadluca shamsu min maqribiha wuxuu nabigu uri ala slat slaam hijradu guyi mayso ilaa towbaddu ay godo towbaduna guyi mayso ilaa cadceeddu ay galbeedka ka soo haddii cadaalad galbeed ka soo baxda macnaheedu waa maxay adduunyadii baa dhamaanaysa weyn oo calaamaadkii qiyaama fadal oo calaamaadkii qiyaamaha ee dee casharada ahaabay ka mid tahay taa macnuhu markaa waxa weeyaan hijradu way jireysaa oo gaalana way jireysaa mar haddii hijraba nabigu sheegay alay sla inaanay go-aynin ilaa qiyaamahana cadow dagaalamaya weliba gaaladu qiyaamuhu wuxuu dhacaya siduu nabigu sheegay alayh isalaatu wasalaam dadka kuwa ugu sharka badan oo wadooyinka isku korkoraya kalxumar siduu nabigu yhi alayh isalatu wasalaam oo qofkii in yaroo iimaani qalbigiisa ku jirtay intaana suurta la afuufin ka hor ayay dabeyleban sa halkaa kilkilyaday ka galaysa way wada dadkaasi wa shiraaru naasi baa isku soo hadhay dadka kuwa sharka badnaa nabiguna alay sala slam waa kii shabahay kuwa qubuuraha masaajida dhiganaya iyo mantaquma calayhim saacatu wahum acyaa labadaas dadka u shar badan gaaladu way tiro badnaanayaan waa laga ya marar badan inay kasii tiro badnaadaan markaa jihaadka sharkiiyo khayrkubay loolamayaan saasuu jiraya marka taa macnaheedu waa maxay inaanay ujeedadu ahayn jihaadka in gaal dhan meesha laga saaro lakiin waa in diinta ilaahay ay socoto oo ay madax banaani hesho mar haddii cadow lala dagaalamayana dee meelo badan baa cadowgii haystaayo qofka muslimka ku noole ay noqonaysaa inuu kasoo hijroodo weyaan maaquutila alcadow inta lala dagaalamayo hijraduna way jiraysaa qofku waa inu dhulka islaamka tago oo dhulka gaalada ka yimaado an naaficin qaal wuxuu ihi aqaara rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuu ku duulay calaa bani lmusaliq reer bani musaliq buu ku duulay waa qabiil khusaaca kasi mid ahaaye wahum iyagoo haaruuna ay khaafiluuna aan iska filaynin ayuu ku duulay oo faqatala wuu laayay muqatilatahum gaashaan qaadkoodii kuwii dagaalami karayay wasabaa uu soo qafaashay daraariyahum maxastoodiina maxastoodiina uu soo qafaashay xadaanii bidalika arrinkaa waxaa igu waramay cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma muttafaqun caleyh markaa naafic waynu ognahay oo waa taabici weyn oo iqa ah waana mawla cabdillahi bni cumar mawla cabdillahi bni cumar waana silsilada lagu tilmaamo silsiladan waxay kamid tahay silsiladaha lagu tilmaamo asaxu lasaniid waayo malik baa silsiladan oo kala mara can naafic can cumar banmusali waxaa kamid ahaa waxaa kamid ahayd xaaskii nebiga radia allahu canha ee la odhan jiray huweyriya bint اxaris almusطaliqiya oo waxa rasuulku maqlay inay ciidan bay soo diyaariyeen inay kus inay rasuulka soo weeraraan bay marka iyagoo iska iska filaynoo xoolahoodii waraabsanaya ayaa rasuulka aleyh الsalaatu wasalaam uu weeraray dadkii lasoo qafaashay marka waxaa kamid ahaa kamid ahayd juweyriya bin xaris bn diraar xaris bn diraarna waa ninkii reerkaba u telinaya baa dhalay gabadhaasi juweyriya markaa dabeetna cid kale ayay gacantiisa ku dhacday kadibna markaa waxay doontay maadaama aabaheedna uu ahaa dee nin madaxa in rasuulka alay slat slam ay u timaado oo kadib markaa caaisha waxay tii markaa gabadhaasi oo gabadh aada qurux badan ahay markan arkay waan yar dhiibsaday bay tiri almuhim rasuulka alayh sala slam waxay tihi caaisha gabadh reerkooda kaga barako badan maan argabadhir juweyriya reerkooda gabadh kaga baraka badan maan arag markii rasuulka alay sla sl iyadii xoreeyey ee uu guursaday ayay dadkii waxay hahdeen ashaaru rasuulilah dadkii kale lasoo qafashay maxay hahdeen waa xididkii rasuulka anagu haysan mayno sidiiba ku wada xoreeyeen boqol qoys ayaa dabeetna sababteeda lagu xoreeyey oo reerkoodiiyadi waayo xadiiskani daliil muu yahay in si lama filana gaalada loo weeraro ama la ikhtiyaala sa imika sameeyaan ikhtiyaalaadka waxyaala badan bay u derdeliishadeen oo ikhtiyaalka waxa weyaan waa si qarsoon wax loo dilo culimadu waxay leeyihiin sida xadiiskan dam aynu ka arki doono horta waxa waajiba marka hore in dacwaddii la gaadhsiiyo sheekh maxamed cabdilhaabir markuu xadiiskan keenayo xadiiskan dambe kitaabu tawxiidka waad gaari doontaan insha allah waad gaadh waad gaadheen de waabaad soo soo ma waxa weeyaan adacwatu ah qabla alqitaal buu ku keena in dacwaddu ay ka horeyso haye dagaalka wuxuu xadiiski wuxuu ku keeni jiray xadiiskii abu muusa ashcari u yaman u diray bin jabal iyo abu musayib waxaa kaluu sheegay haddii hore wax loogu sheegay marka hore dacwadda la gaadhsiiyey oo warka ay hayeen laakiin ay ka dhagaadeygeen in iyagoo aan aan ogeyn la weerari karo marka imika xadiiskan muxuu tilmaamaya horaa wax loogu sii sheegay way ogaayeen oo kuwan iyagu dagaalkaba soo diyaarinayay dabeete rasuulku caleyh isalaatu wasalaam iyagoo waxba iska filaynin ayuu dabeetna weerarayo markaasaa uu usoo kaxiyey weyaan duulimaadkuna markaa inuu soconayo oo jihaadkii uu jirayo kaa maxaanku rahdaa dalabiga ahina oo laga qaadanaya aqaara rasuul lahi sal l ala qaaruuna iyagoo aan iska filaynin faqatla muqaatilatahum uu laayay kuwoodii gaashanqaadkahaa muqaatilku waa qofka dagaalami karaya ee gaashanqaadka wasaba daraariyahum waa jamcu dhuriya marka waa dumarkii carruurtiba lakin imika soo guda gelay xadaanii bidalika cabd llahi bn cumar radi allahu canhu mutafun caleyh wa can sulayman bn bureyda can abihi bureyda bn xuseyb radi allahu canhu qaal kana rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa amara amiiran idaa amara markuu amiir uga dhigo amiira nin amiira calaa jayshin jaysh amara iyo amara way kala duwayn markaas waynu arkayno amara dee waa macruuf oo amri weeyaan amarana ee ijcalahu amiiran weeyaan amiir ka amiir buu ka yeelay ilan kelmadu way shidantee idaa amara amiiran idaa jacala amiiran markuu amiir u yeelo calaa jeishin ciidan awsaahu wuxuu u dardaarmi jiray fii khaasatihi gaar ahaantiisa bitaqwa اllahi cabsida ilahay buu dagaalami jiray ayuu u dardaarmi jiray oo ninkaa amiirka ah isaga si gaara ayuu wacdi gaara usiin jirayoo ilaahay ka boqo de mas-uuliyadda ka soo baxo si gaar way khaasatihi wa biman cidna wuu dardaarmi jiray macahu la socota ay maca lamiiri oo min almuslimiina muslimiintana khayran buu u dardaarmi jiray dadka kale muslimiinta la socdana khayr buu u dardaarmi jiray markaa isaga mas-uuliyaddiisi gaarka ayda saarayd awgeed ayuu si gaara warkii ugu gaaraya uma qaala dabeete wuxuu odhan jiray rasuulku alay slat slaam uqzuu duula bismi illaah magaca ilaahay ku duula bisticaanati bismi illaah idinkoo magaca ilaahay kaalmaysanaya iyo idinkoo ka barakeysanaya fii sabiili ilaahay dartii u duula si aad diinta ilahay kor ugu qaadaan fii sabiili lah maxaa ku baxay fii sabiili aaifi aaifa aw qabaliya aw xamiya aw almaqnam wagayriha waxyaalihii asbaabtii kale o dhan meesha ka saara weyaan fii sabiili qaatilu la dagaalama man kafara bilah ka gaalooday la dagaalama uqzuu duula buu nabigu jiray ala slat slam walaa taquluu uluul ha samaynina alguluul wa alakdu min alghaniimati qabla qasmatiha maxay ahayd uluulkaasu in haniimada wax laga qaatay intaan la qaybin alakdu min alqaniimati qabla qasmatiha oo dee si khiyaamaa loo qaato ma kana lلنabiyi an yaqula wman yaqlul yaأti bima ala ywma اlqiyama waanu fasir rasulka ala slat slam midkiinu awrciyaya awr cawaadaya iyo laxiyaysa iyo yaan arkin maalinta qiyama isdawr oo hadduu neef khiyaamay neefkii uu degta ku sito oo cawaadaya ayuu keenaya buu nebigu ala slat slam malinta qiyama man yati waman yaqlul yaأti bima ala ywma اlqiyama haniimadana waa in si isku mida ah loo keeno halkaa la wada dhigo dabeetana walaa taqdiruu ay walaa taqdiruu cahdan walaa tanquduu cahdan wey ballan ha ka bixina alqadru waa calaamaadki munaafiq waida caahada qadr walaa tumahilu ha googoynina meydka ha googoynina iyo kuwa kalaba ay laa tuqadicu alacdaa shayan fa shayan xubin xubin ha ugeynina tamhiilu lqatla haddii la idhaahdo ama mul ayaa qofkaa ku dhacday waatala sirado kale oo qofkii xubnihii lagooyo dheg lagooyo lug lagooyo saas dhegti carabki saas loo googooyo waxay ka hor imanaysaa taasi waidaa qataltum faaxsinuu alqitla walaa taqtuluu waliida ilma yar ha dilina waidaa laqiita haddaad la kulanto cadowka cadowgaaga haddaad la kulanto amiirkii uu sheegaya min almushrikiin fadcuhum cadowgaaga mushrikiinta markaad la kulanto fadcuhum ugu baaq ilaa halaai khisaalin saddex sifo ugu baaq midkood saddex arrimood midkood halaai khisaalin fa ayatuhunna toodii ajaabuuka ay kaa yeelaan ilayha iyada ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wa kufa canhum ka joogso marka hala dagaalamka faayatuhuna toodii ajaabuuka ay ka aqbalaan saddexdaa sifo ilayha iyada ay ajiibaanayha taasaanu qaadanayna faqbal minhum ka aqbal markaa mar hadaad ay saddexdaa sifo midkooda ay ka aqbalaan wakufa canhum haye ka joogso ta koowaad maxay tahay alulaa wayay ka dhigan tahay udcuhum ila lislaam islaamka ugu baar fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum islaamka ka aqbal oo markaa de mar islaamkii aqbaleen inaad la dagaalantaan kuma banaana xoolahooduna kuma banaana sidaasay markaa dhulkooduna kuma saasay noqona muslimiinta bay de ku tirisay umadcuhum dabeetna tallaabada labaad weeyaane arrinka labaad udcuhum ugu baab markay islaamaan ila taxawuli inay ka guuraan iska rogaan min daarihim deegaankoodan daarihim ay beladihim ilaa daari lmuhaajiriin ay tagaan daarta muhaajiriinta ay tagaan ataxawul waa atanaqul alintiqaal min daarihim ilaa daar muhaajiriin oo berigaasi waxaa waajib ahayd bilowgii hore islaamku daciifka ahaa dadka islaama maxaa waajib ku ahayd inay usoo hijroodaan magaalada madiine usoo hijroodaan oo halkaa madiine la isku wada yimaado markaa markay islaamaan waxaad ku tiraahdaa soo hijrooda hadday markaa diidaan laqasbi maayo halkoodaas iska joogayaan iyagoo muslimiina fain abow hadday diidaan bu nabig uri ala slat slam fain abow ay ataxawul hadday diidaan inay kasoo guuraan min daarihim ilaa daar muhaajiriin ay yimaadaan fa akhbirhum waxaad u warantaa anahum iyagu yakuunuuna inay noqonayaan ka acraabi lmuslimiin dadkaa reermiyiga muslimiinto kale lamid noqonayaan walaa yakuun lahum u ahaan maayo fi lhaniimati haniimada muslimiintu ay qaadanayaan iyo walfay faygaba shay-un waxba uga ahaan maayaan ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin inay muslimiinta la dagaal galaan mooyaane haddaba qofku markuu daarmuhaajiriin yimaado dee hijre marka galgaal iskugu wada yimid dagaalkiina inta badan ka qeyb gelayay haniimadii iyo faygiina waxbay ku yeelanayeen lakiin dadka reermiyiga muslimiinta meelahooda iska guurguuraya haniimada kale ee muslimiintu qaybsanaya waxba kuma yeelanayaan maadaama aanay dagaalka kale qeyb gelin dadkana magaaladooda iyagu reer magaal maha noqdaano reermiyay noqon mar haddii deegaan deganaayeen ay diideen inay kasoo hijroodaan waa muslimiin halkaa degan waxyaalaha markaa ka dhalay waxaa ka mid ah inaanay iyo fayga waxba aanay kulahayn iyagu hal mar unbay ku yeelanayaanoo waa goorma waa goorta ciidankaa dagaalka ku jiray ay kala qeyb lahaayeen iyagu la dagaa dagaalka kala qeyb geliyeen fainaba hadday diidaan faaqbiru anhum yakuununa inuu ha noqonaya ka muslimiinta reermiyigooda dhulkaa iska jooga ee de muslimiintana ah ee aan soo hijroona iyagu dee hijradii hadday itaa magaalada madiinamad ay ku adag tahay ee xoolahooda iska raacanay walaa yakuunu lahum fi lhaniimati una ahaan maayo fi lhaniimati walfay shay alhaniima walfay maxaa farqiga udhexeeya alhaniima waa maxay maa ukhida min alkufaari qahran haniimada waxa la dhaha wixii gaalada xoog lagaga qaato oo de afar meelood shan meelood loo qaybinayo waclamu anama hanimtu min shayin ana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama wlmasaakiin ilaa akhiriha haniimada saasaa loo gelaya fayguna waa markay gaalidu isdhiibaan maa ukhda min alkufaar biduuni qitaalin markaa wey wixii gaalada laga qaaday dagaal la-aan oo faaa baa laga keenay oo faaa waa bimacnaa rajca ma afaa allahu calaa rasuulihi markaa weyan wixii ilahay rasuulkiisa dib ugu soo celiyey oo xoolahana ay gaaladu ka hayaan waxaa u xaqle muslimiinta weyn siday muslimiinta dib usoo noqdeen taana dadkii dagaalamaya loo qaybin maaye imaamka ama madaxweynaha tan leya halkii maslaxadda u arkee dhigaya waxa in go-an iskaleh fayga waxa qeybtiisa iskaleh ahlbeyt nabiga aleyh isalaatu wasalaam iyo ahlubeytkiisa ldulqurba qaraabadaasi waa iyo waa qaraabat rasuul maaha qaraabo cid ka soo garan waa qaraabat rasuul lah markaa dadka masaakinta iyo masaalixda kale waxaasa lagu bixinaya fa ana lilahi khumusahu walirasuul rasuulkuna isaga xaqu lahaa waxyaalaha xaqo lahaa bay ka mid qurba lilahi daana culimada qaar un ba waxay leeyihin dee waktigaa hore waa rasuulkuma maamulay wey markaa lilahi daasi masaalixda caamkaabaa lagu bixinaya ilaa an yujaahiduu maca lmuslimiin inay jihaadka la galaan muslimiinta mooyaane ay kala qayb galaan fainhum abow hadday diidaan hadday islaamnimadii diidaan dee mar hadday islaamnimadii diideen maxaa ka dhalanaya kale ya taxawulkuna goormuu imanaya dee markay islaamaan soo maha haddayba islaamnimadiiba diideen fainhum abow hadday iyagu diidaan fasalhum ljizya jizyo weydii waxaad ku tirahdaa iska haysta annagaa idin maamulayna sanadkii jizyaad bixinaysa jizyadan waynu arki doonaa likulli xaalimi dinaar wey qofka soo qaangaadha hal dinaar ba sanadkii laga doonayay raggun baana laga qaaday dumarka iyo caruurta laga qaadi fa inhum ajaabuuka hadday kaa ajiibaan aljizya waa maa yufradu al cala dhimiyiin dhimiyiinta wixii lagu farayeelo laga qaadayo xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun waliba iyaga waa inay keenaanoy aan laga soo qaadin guryaho lagaga soo ururine ila waa gaalnimadii bay ku adkaysteen waa lagu duleyn keena baa leey iyagoo dulaysan wayna gacanta kasoo dhibeen maanta damlaa iyagii baa inaga qaadaya fainhum ajaabuuka faqbal minhum ka aqbal fainhum abow hadday diidaan markaa maxay diideen aljizya saddexdii sifo midna waa aqbali waayeen fastacin billaahi ilaahay u kaalmayso waqaatilhum la dagaala fastacin billahi waqaatilhum mar maxaa laga qaadany marka halka jihaadka muslimiinta ilaahay baa la jira markaa waa ina ilaahay kaalmaysan haddii markaa muslimiinta cujbi uu ku dhaco cujbi waxaa la hahda inay laydhahdaan maanta waynu fara badanna laynaga adkaan maayo imniga xoog badan sidanaynu nahay tanaynu nahay way jabayaan markaa muslimiintu waidaa xaasarta haddaad go ahla xisnin ahla xisnin dad dhufays ku jira haddaad godoomiso oo faaraaduka ay doonaan an tajcala lahum inaad u yeesho dimat allahi ilaahay ballankiisa iyo wa dimati nebiyihi ballanka nebiga falaa tafcal sidaha samaynin walaakin ijcal lahum u yeel dimataka dimadaada u yeel fainakum idinku in takfiruu inaad burisaan dimamakum ballamadiina inaad ka baxdaan dimatakum la soo ayaa ahwanu ka fudud min an takfiruu inaad burisaan dimat allahi ilahay dimadiisa marka rasulka ala sala slam wuxuu sheegay fainhum abow fastacin biاllahi waqaatilhum la dagaalan hadday diidaan haddaad xisaar ku samayso go-doomin xisniguna waa dee waa dhufays weyn oo qofkii uu samaystay iyo tarajay weyn markaa berigaa maxay samayn jireen berigaa kolba hubka shirun baa lagu xisaabtami jiray waxaa u weyna de lagu dagaalamaa wuxuu ahaa warankaa la ridaynayay iyo leebkaa iyo markaa dadku inta badan waxay samayn jireen inay dhismayaal waaweyn intay dhagxaan fara badan iyo wax badan ay dhisaan kor u dhisaan meelo ay ka dagaalamaanna ay banaystaan dabeedna halkaa dumarka iyo caruurta iyo xoolahaba lagu xereeyo cuntadana la diyaarsado haddii doono sanad in lagu jiro de markaa cadowguma dul fadhii karayo marba laakiin arrinta ku cuslaanaysaayoo marka dee dhinac kasta lagaga wareego ay isdhiibayaan dabeetna marka hadday ku idhaahdaan marka qolada noocaasoo kale hadday dhacdo inaad go-doomiso oo idhahdaan ballan nala gal inaanan nala dilaynin anaguna waxay waxaasaanu samayn amba waan iska tegayna amba wax saas kale ay idhahdaan tusaale waa bal caadi waa lala geli karaa ile ballankaa ha odhanin ballanka ilaahay baan idinla gelaya ballanka rasuulkaan idinla gelayana ha odhanin waxaad tidhahdaa baan anig anigaa shaksiyadayda ballan idinla gelaya waayo ballankoo laga baxa waa arrin culus markaa laba mafsado akafu darareyn baa la laba dhibaato ya wain tazaxam cadad lmafasidi yurtakabu adnaa min almafasidi hadday iska hor yimaadaan labada to qaadanaysa labada mafsadood hadday laakiin masaalixda iska hor yimaadaan maxaa la sameynaya tasaraa la labada maslaxood xagga waxay marka wanaagtay tasii wanaagsan lakiin laba mafsadood markay ku gudbanaad wa alla waxaad samaysa garan weydo haddoo labadaaba meesha ka saari karaysa waa saarta lakin hadaad kama saari kar labada ta sahlan markaa in ballan ilaahay baan kula galay qofka ad ku tiraahdo iyo waan ballan ila gal hadhow marka la eego jabintiisa waa laga yaabaa gaaladii inay ballankii kaaga baxaan waxyaala kale yimaadaan saasoo kale oo aad ku qasmanaato ballankii aad la gashay inaad ka baxda markaa labada mafsado ballanka buxu kule waa arrin culuse eh. inaad ballanka ilaah iyo ballanka rasuulka ka baxdo waxa daran iyo ballankaaga inaad ka baxdo dee labada horaa daran marka haddi rasulka ala sla watigaa u noolaa oo de isagii baa markaa waxa weyaan ballan ballan ba rasuulka ballanid la geliyo kale ahayd amiirkuna de wakiil buu rasuulka aleyhi salaatu wasalaam ka lakin minka ballanka ilahay iyo ballanka qofkuma la geliya fain huwa fasic bilahi waqatil waida xaasirta ahla xisnin faaraaduka ay doonaan tajcala lahum inaad yeesho dimat allahi ilahay cahdigiisa iyo dimat nabiyihi falaa tafcal saa samayn walakin ijcal lahum u yel dimataka fainakum idinku in takfiruu inaad burisaan dimamakum ballamihiina iyo cahdigiina amba dimatakum ayaa ahwanu ka fudud ahwan waa isbarbardhig ma markaa ku jira ay ashal wa aqalu mafsadata min an takfiruu inaad burisaan dimat allah waidaa araaduka hadday doonaan an tunzilahum inaad ku dejiso calaa xukmi illahi ilahay xukunkiisa falaa tafcal saha samaynin hadday ku idhahdaan xukunka ilaahay nagu dejiyo wixii ilaahay same bal calaa xukmika xukmigaa ku deji fa inaka adigu laa tadri garan maysid atusiibu miyaad waafaqaysaa fiihim iyaga xukma laa xukka ilaahay am laa mise garan maysid hadday dhahdaan markaa markaa isdhiibaan xukunka ilaahay nagu fuli amba xukun ilaahay nagu fuli ay waxaad ku tira war xukunkaygaan idinku fulinaya sababtana uu sheegay rasulka alay slat slam waxaa laga yaaba xukunka ilahay inaad garin weydo qaad kala gasho marka lakin maxaa laga qaadanaya hadii dee masladu ay caddahaysa imika o kale oo xukun bay dee gaaray leeyihin ya iyo sida loo gelaye xukunkaa dee uu qofkii garanayo in xukunka ilahay dee ku fulinayo laakiin haddii masladii aanay u caddayn ijtihaad inuu samayn kara halkan masaajisha laga qaatay oo xaakimku isagu ijtihaadi karo dabeedna markaa xadiiskii aayaddii ma faham ee ku saabsanaa ma hayo isagu ha ijtihaado labada oo wixii intuu adiladii egeego mislada wixii uga soo baxaa ku fuliya iyaga saasa sidaas ashala weyan lakin haddii xukunku ilaahay garanayo xukunku ilahay ka leexanayo bal calaa xukmika fainaka adigu laa tadri garmi saa tusiibu fiihi xukm allahi am laa xadiiska faaidooyin badan ku jira waxaa kamid ah jihaadku min adacwati inuu kamid yahay asbaabta dacwadda lagu faafinayo waxaa laga qaadanaya ilahay la kaalmaysanayo jihaadka cidduu ilaahay subxana wa tacala la shiro ee guulaysanaysa waxaa laga qaadanaya akhlaaqda wanaagsan ee jihaadka uu leeyahay waayo dagaalada maxaa lagu yaqaanaa adduunyada waxaa lagu yaqaana marka la isdilo dee laga adkaado waa la googooyaa ballan baa lagaga baxaa waa la duleystaa waxaa axaadiisa waliba qaarkood ku jirtay dhismana ha duminina dhirna ha googoynina marka xataa magaalooyinka la dumin maayo dhirtana la googoyn maayo ilaa mooyaane in maslaxa saa loo arka mooya oo hadday gaaladii dhufays ka dhigtaan waa la duminaya hadday dhirtan iyaga intifaacsanayaan waa la goynaya waxaana u daliila ma qadactu min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calaa usuuliha fabiidn illah waliyuqziya alfaasiqiin wixii aada dhir goyseen ee timira timirtii aada goyseen iyo wixii aad ka tagteenba labaduba idanka ilah bay ku aday waayo rasuulka alay slat slam markii nimanka banu nadiir ayay isdhiibi waayeen ayaa rasuulka ala sla slam muddo uu go ku hayay ka gooyey timirtii wax kamid a dee waa geed geedkan timirtuna waa geedda intaasoo sanadood baa la beeraayo intaasoo sanadood uu jira waana wixii ay ku noolaayeen dacaayad ba alkii same maxamedo wanaag sheeganaya saasuu sameeyey dhirtii buu googooyey marka ilahay baa soo dejiyey muslimiintiina iyo laftooda wax waa galay marka ilahay ba wixii aad goyseen ma qadactum min linatin wixii aad goyseen timira aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha baad ka tagteen fabidni illahi labaduba labaduba idinka ilahay baa lakiin asalku maadaama wax la islaaxinayo dee muslimiinta laftigooda ilan ku difaacsanayee la goyn maayo dhirtaa dhulkana la burburin maayo guryaha iyo waxa haddaysa maslaxad keento waasa waa la sameynaya akhlaaqiyadka wanagsan islaamku markaa ujideeyey waxaa kamid ah in qofka marka la dilayo gaalkaas si fiican loo dilo oo aan markaa lagu silcinin nafta ballanku inuu culusiyana waa laga qaadanaya ata jihaadka markuu joogo gaal markaad ballan gasho inaad ballankii ka soo baxayso oo aanad sida dacwadda in loogu horreysiinayo oo ujeeddada loo socdo ay tahay haddii ay islaamaan markaa way laga joogsanayaa xoolahoodina laga qaadan maayo wax kalena lagu samayn maayo qof muslimo xuquuqdii muslimiintu yeelanaya waana intii loo socdo haddii kale dee la marayaa jizyadii mushrikiintana laga qaadaya waxaa kaloo laga qaadanaya qofka amiirka laga dhigayo in dardaaran la siiyo iyo ciidankaba cumar bin khadaabna saas kale uu siin jiray waxaana uu odhan jiray dembiga ay ciidankaygu gelayaan dembiga ay ciidanka muslimiintu gelayaan baa inaga igaga warwar badan ka ay gaalada gaalada igaga warwar badan waayo nimanka waxaynu kaga guuleysanaha buri in iyagu ilaahay caasiyeen inaguna aynu ilaahay adeecnay intaasaynu kaga guuleysana oo ilahay guusheena kaga siinaya eedee maha aynu ka geysanay maaha iyagaa inaga tiro badan marar badan gaaladu mar kasta iyagaa ka tiro badan muslimiinta waxaa laga yaaba inay ka hobadayin marar badan inta badan se u badanta laakiin ilaahay baa rucbi ku tuuray quluubtooda dembigay sameeyen awgeed haddii markaa idinka laftigiino dembigiio kale aad samaysaan dee maxay noqonaysaa ninkii roon reerka war marka ninkii xoog badan baa guuleysanaya taasi maanta kuma jirto nimankaa jihaadaya halkaasaanu samaynana saasaanu a ya isboonbooninayo iswaaweyninunbaama ku jirta ya baydhabaanu ku tukanaynaa wuxuu le adisabaan iyda ku tukanaynaa ayuu madiinberi dabeetana keebuu ka dusay marka hadal iyo de wahaabay wadaane marka hore waa digdigta iyo magaranaysa cagajuglayntooda badan marka dambena sikadahay ka laabeen halkaas wax ka tuuraya dabeetana meel alla meel ay carareen la garan maayo dacwada laftigeedu waa saaso haddii manhajka selafku yahay kii saxda ahaa de waa shaki kuma jire oo ilaahay uu ku waafajiyey oo dee qolada kale xujada waynu kaga adagno waa idinka arkaye shaki kuma jire <laughs> xujada waa lagaga adagay markaas inay iyagu iska adkaystaanoo de kolba gidaar isku qaadaanoo marka aggaa laga agga albaabka laga soo xidha haddana ay kaa kale isku qaadaanoo haddana kaa kale oo kolba ay dhinac ubarbariiqdaan mooyaane oo de idhahdaan la dhahda yaan laga laygama badiyaa nin baa odayaa yihi carruur yar la tartamo dee aan ordi karayn de xaggaa markii ay u ordeen misna dib u cararay mise wuxuu de nimbe dhinac u badi marka nimbe <laughs> nimbe dhinac u badi markaa sheekadu hadday sidaa tahay mooyaane o de marka xaggaa loo carra kolba xagga bay dhinackaas kaa cararayaan laakiin cujbi inaga laftigeenu ina geli weyaan ila waynu nicmaysanayo ilahay baa taa ina waafajiyey wallahu aclam wakula tawfiq insha allah min si shacdoon